darsigeenii inoogu dambeeyeyna waxaan eh, ballan qaadnay inaan insha allahu tacaala eh, wax yaroo faahfaahina ka bixin doono masaladaas mas'alada ah ilaahay magacyadiisa tabaaraka wa tacaala ma isagiiba ma wax kala ma isagaa iska leh waa mas'alo doodeedu ay soo baxday bacda ala'imma imaamyadii waaweynaa gadaashooday masaladu timid khaasatan sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamayo bacda axmeda wakayrihi buu leehay alimaamu axmed iyo kayrkii a'immadii ka horraysay gadaashood bay masaladu soo baxday waktigoodii iyagu intay noolaayeen shaafici maalik iyo axmed iyo mubaarak iyo a'imadii waaweynaa intay noolaayeen zamankoodii waxaa jiray nimanka jahmiyada la yidhaahdo qowl ayda ay lahaayeen oo iyagu ay keeneen oo ka mida bidaca ay soo kordhiyeen qowlkaasi wuxuu leeyahay waxay dhihi jireen ooy qabeen asmaa'ullahi makhluuqa ilaahay magacyadiisu waa makhluuq bay qabeen waana midda ay ka timid in ay yidhaahdaan asmaa'u ullaahi hayruhu ilaahay magacyadiisu waa hayrkii waa wax kale yacni ayagoo doonaya inay gaadhaan maa kaana hayruhu fa huwa makhluuq wixii aan alla ahayn waa makhluuq sidaas daraaddeed magacyada alle isagii ma ah qasab marka waa inay makhluuq yihiin arrinta marka halkaasay ka timid saan horeyba u sheegnay asalkeedu waxay ka timid inay yidhaahdeen ilaahay magacyadiisu waa makhluuq doodii baa marka waxaa ka dhashay inay yidhaahdaan ilaahay iyo magacyadiisu laba shay bay kala yihiin wixii aan alla ahaynna waa makhluuq sidaasay asmaada ilaahay makhluuq ku tahay mas'aladaasaa xilligaa jirtay a'imada masalada ay a'immadu aad u radiyeen oy caayeen oy fogeeyeen oy hadalka ku adkeeyeenna masaladaasay ahay oo waxay yidhaahdeen e, asmaada ilaahay hadalkiisii bay ka mid tahay ilaahay hadalkiisuna makhluuq ma ah isagaa ku hadlay isagaana isku magacaabay magacyada ku yimidna hadalka ilaahay bay ka mid yihiin mar haddii ilaahay hadalkiisa ay ka mid yihiin magacyuhu allah tabaaraka wa tacaala hadalkiisii weeye hadalka rabbina makhluuq ma aha ee waa sifatiisa wa a'immadii marka halkaasay mariyeen masaladay ka hadleenna taasay ahayd waana midda laga wariyo alimaamu shaafici calayh raxmat ullah sida laalakaa'i fii usuuli ictiqaadi ahlisunna uu ku keenay bisanadihi rabiic buu ka warinayaa Eh, sidoo kale waxaa laga wariyaa alimaamu alasmaci imaamkii muxadidka ahaa luqawiga ahaa a'immada sunnada ka mid ahaa wuxuu yidhi idaa samicta alrajula yaquul alsmu hayru lmusamaa fashhad calayhi bizandaqa haddaad maqasho ninku isagoo ku leh magacu waa alle kayrkii alle iyo magaciisu laba shay bay kala yihiin sidaa haddaad maqasho ruuxu isagoo leh waxaad ku markhaati kacdaa inuu zindiiq yahay zindiiqa waa ruuxa diinla-aanta waa ruuxa diin diinla'aanta imaamu shaaficina isaguna hadal sidaasoo kale ku dhow buu isaguna leeyahay marka a'immadu mas'alada ay radiyeen ay ka hadleen ee xilligoodii soo baxday masaladaasay ahayd oo ah ilaahay magacyadiisu makhluuq maaha sida kalaamkiisuna uusan makhluuqu ahayn ama mas'alada ah magacu ma allah mise alla ma ahe waa shay kale way ka dambaysay a'immada imaam axmed iyo way ka dambaysay kamayna hadlin mana ayna dhihin asmaa'ullaahi yacani waa alle iyo alla ma aha iyo alla waxaas mayna ka hadlin leanna mama soo baxin wakhtigoodii masalada soo baxday taa horay ahayd masaladaasi wax yar gadaashooday soo baxday kadibna a'immadii sunnada ee markaa nooleyd ama culimmadii sunnada markaa u nisba sheeganaysay qaar badan meel bay ku dhufteen qaar waxay yidhaahdeen alsmu huwa almusamaa magaca iyo ka magaca iskale waa un isku mid hadalkaa waxaa qaba buuhi ibnu taymiya in badan oo ka mida min almuntasibiina bacda ala'imma raggii muxuu ahay sunnada u nisba sheeganayay ee yacani sunnada ku abtirsanayay in badan oo ka mid ah baa ra'yigaa ku tagtay buuhi oo inuu yahay al ismu shay waaxid magaca iyo ka lagu magacaabayo inay isku mid yihiin hadalkaa ay a'immadaasi qaarkood mareen waxaa ku inkiray buu leeyahay akaru ahli sunna waa ku diideen ragga marayna waxaa ka mid a ah, oo al huwa almusamaa ku tegey oo ra'yigaa maray abulqaasim altabari baa ka mid a ah, alimaam altabari waxaa ka mida ah laalakaa'i baa ka mid a abu muxamedin albagawi baa ka mid a waxaa ka mid a abulxasan alashcari asxaabtiisii qaar ka mid ibnufawrag iyo rag la mid a marka waxay qabeen waxay dhaheen ee magacan iyo cidda iskale waa isku mid ah waa isku mid maxay radinayaan muctasiladii oo tidhi magaca iyo cidda iskale labay kale yihiin oo halkaa u maray markaa jid ka dhigtay inay yidhaahdaan ilaahay asmaadiisu waa makhluuq tii bay dabceen inay radiyaan markaasaa waxay yidhaahdeen al-ismu huwa almusamaa ibnu taymiya wuxuu leeyahy caleyh raxmat ullah hadalkaasi waa hadal lagu diiday a'immadaas oo lagu inkiray weeye kamana sugna buu leeyahay axad oo salafkii ka mid a ah, in ay yidhaahdeen alismu huwa almusama sida aan looga haynin al-ismu huwa hayru lmusama midna lagama hayo leanna masaladu maba imaaninba markaas saan horayba u sheegnay macnaha warka murtadiisu waxa weeye madhabka saxda ah ee yacni ay a'immada qaarkoodna mareen masaladu markay timid oo soo baxday waa in laba mid la sameeyo masaladan in lagaba aamusaba oo laa nafyan walaa ihbaatan maadaama ay tahay bidco dib laga keenay oo jahmiyadu ay keeneen in lagaba gaabsadoba ra'yigaasina waa ra'yi bacdu ala'imma ay qabaan oo uu ka mid yahay maalan ibnu jariir altabari caleyh raxmat ullah kitaabkiisa sariixu sunna hadal aada qiimo badan buu ku leeyahy wuxuu leeyahay wa ama alqowlu fi lismi ahuwa almusamma aw hayru lmusamma Ah, arrinta ku saabsan magaca ma kii lagu magacaabayay iyagu isagu ma isku mid ba mise way kala beddelan yihin wuxuu leeyahy fainahu min alxamaaqaati alxaadita alati laa aharun fiiha fayutabac walaa qawlun min imaamin fayustamac ah, yacni doqonnimada dib ka timid bay ka mid tahay buuhi waxyaalaha doqonnimada ah nacasnimada ah caqli caqliyarida ah ee dib ka timid bay ka mid tahay buui wax la soo guuriyey oo cilmi ah oo la raacana male buuhi imaam hadalkii oo la dhegaystana male buuhi masaladu faalkhawdu fiiha shayn waasamtu canha zayn buuhi ah, in la dhex galo waa ceeb in laga aamusana waa qurux buuhi waxasabu imri'in min alcilmi bihi waalqawli fiihi an yantahiya ilaa qawli llahi caza wajalla hanaa'uhu alsaadiq wahuwa qowluhu qul idcu allaha aw idcu araxmaan ayama tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa waxaa ruuxa ku filan buu yidhi oo cilmi iyo hadalba ugu filan inuu ku ekaado ilaahay hadalkiisa uu yidhi qul idcu allaha aw idcu araxmaan ama alla ugu yeedh ama raxmaan ugu yeedh mid kastood ugu yeedhaba ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay falahu alasmaa'u alxusnaa intaa inaad ku gaabsato ood halkaa ku ekaato ayaa kugu filan buu yihi cilmi hadalba taasaa kugu filan ayib wayaclam ana rabba huwa aladii cala alcarshi istawaa isla markaana uu ogaado addoonku inuu rabbigii yahay midka carshiga ka sarreeya lahu maa fi samaawaati wma fi lardi wma baynahuma wma taxta اharaa wuxuu yidhi marka faman tajaawaza dalika halkaa ruuxii gudbood tilaaba faqad khaaba wa khasira wadalla wahalaka buui waa khasaaray oo waa hoogay oo waa lumay oo waa halaagsan saasuu leeyahay bimacnaa marka wuxuu leeyahay masaladaasi matahaadkeeda iyo warkeeda iyo hal ilismu huwa almusamaa aw hayruhu aw lah waxaa in la galaayay in laga aamusaa ka fiican buu leeyahay oo halkaa lagu gaabsado sidaasi waa ra'yiga alimaam ibnu jariir itabari waxaa kaloo ku tegay oo khallaal uu ka soo guuriyey ra'yiga alimaam ibraahim alxarbi baa isagana laga soo guuriyaa laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay madhabka ibni jariir ma aha mas'alada in laga aamusee wuxuu wataa in la yidhaahdo yacni asmaa'u ullaahi lahu hal ilismu huwa almusamma aw hayruhu labaduba sax ma ah sida saxdaa waa in la yidhaahdo alismu lilmusamaa magaca waxaa iska leh ciddii lagu magacaabay isagiina ma la dhihi maayo hayrkii weeyana la dhihi maayo lakiin maxaa la dhihi isagaa iska leh isagaa iska leh waana midda qur-aanku marayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa walilaahi allah iska leh alasmaa'u alxusnaa lama dhihin asmaadu waa alle alla ma ahana lama dhihin laakiin waxaa la yidhi allah iska leh walilaahi alasmaa'u alxusnaa magacyadaa wanaagsan allah iskale xadiidkii nebiguna waa kii ahaa inna lilaahi tiscatan wa tisciina sman alla wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac maxaa laga cabiray lilaahi sida saxda ee marka madhabka ahlu sunnaha sheikhulislaam ibnu taymiyana uu leeyahay waa ikhtiyaaru akar almuntasibiina ila sunna min asxaabi alimaami axmed wahayrihi waxa weeyaan in la yidhaahdo alasmaa'u lilah ama asmaa'u ullaahi lahu isagaa iskale hadday timaaddo ma makhluuq baa mise makhluuq maa hadday timaaddo jawaabtu way iska caddahay cinda ijmaaci salaf asmaa'u ullah hayru makhluuq leanna kalaamka ilaahay waa kalaamka rabbina makhluuq ma ah saan u tegi doonna insha allahu tacaala marka labadaa in loo kala qaado wuxuu leeyahay yani ninka la yidhaahdo imaam abulxasan alashcari kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin oo mas'alada uu kaga hadlay saddex madhab buu sheegay madhabkan hadda dambe ee madhab ahlusunna een sheegnay oo ah asmaada ilaahay baa leh muusan sheegin waa ihmaaliye taqriiban yani waxa weeyaan kas agumuuna tegin ficlan kas agumuusan tegine laakiin waxa weeye way ka qarsoontay saddex madhab oo kale unbuu sheegay saddex madhab oo kale unbuu sheegay masaladu marka sidaas weeye marka in la yidhaahdo asmaa ullahi hayr ullah oo sidaa la yidhaahdo waa madhabka muctasilada iyo khawaarijta iyo jahmiyada markaas iyada waa iska cadyahay macnaha in la yidhaahdo asmaa'ullah hiya almusamma oo waa isku mid la yidhaahdana waa madhabu طaa'ifa min almuntasibiina ila sunna oo lagu radiyey oon lagu waafaqin ayib madhabka saxdaana waxa weeyaan in ama laga aamuso ama la yidhaahdo yacni asmaa'ullah lilah ama asmaa'ullahi lahu isagaa iskale rabbi tabaaraka wa tacala sidaas macnaha ayib qolyaha qaba xataa muxuu ahaayey ilaahay yani ismu yani alsmu huwa almusamaa tafsiirka ay ka wadaan iyo macnahay ka wadaan ma aha macnaheedu lafdigan xuruuftan ka kooban lafdiga xuruufta ka koobani xuruuftan lafteediibaa ruuxii ah ama shaygii ah kama wadaan macno ka gedisan bay ka wadaan leanno hadday sidaas tahay wuxuu leeyahay ruux caqli lamaba dhaho sidaas cid caqli lama dhahdo maalan markaad tidhaahdo eh, axmed axmed alifka iyo xa'da iyo miimka iyo daalku ruuxa laftiisii ma aha soo ma maba dhici kartaba leanna haddaad xuruuftaa hadda intaad soo qaaddo aad xuruuftaas gubto ma axmed baad gubtay ma ruuxii baad gubtay maadan gubin haddaad maalan aad tidhaahdo naar naar soo dab maaha ma afkaa ku gubtay hadday xuruuftani dabka laftiisii noqon lahayd afkaa ku guban lahay soo ma marka ma aha kama wadaan caaqilna ma yidhaahduu leeyahay xuruuftan lafteedii baa shaygii magaca ay u ahayd iyo iyadii baa isku mid noqday maaha aha laakiin waxay kala qaadayaan wax la yidhaahdo tasmiyo iyo lafdi tasmiyadu waxay leeyihiin waa xuruufta lafdiguna shaygii magacan iska lahaa iyo lafdigiibaa isku mid ah masaladaasi waa matahaad tafaasiisheeda laga yaaba hadda in lagu wareere ee waxaad u noqotaan ciddii doonaysa inay akhrido masaadirtii aan idin sheegay yani waxa weye majmuuc alfataawaga ayuu shekh islam ibnu taymiya aleyh raxmatullah kaga hadlay taqriban mujalladka labaad sabxada laba boqol labaatan iyo sideed iyuu macnaha si fiican ugu faahfaahiyey waxa laga wada iyo waxa la kala deliishaday iyo qolyaha khaldamay radigooda iyo halkaasaad ka ahrinaysaan insha allah taala kadalika alalaka'i sharxa usuuli ictiqaadi ahlusunna iyo caqiida taxaawiyaha iyo inta badan way keenaan masalada macnaha marka sidaas weeyaan khulaasadu waxa weeyaan asmaada ilaahay makhluuq ma ah isagiina ma ah laakiin isagaa iska leh saas macnaha warka murtidiisa iyo gebagabadiisu halkaasuu ku imaanaya walaa yaquuluuna ma dhahaan ahlu ina asmaaa allahi ilaahay magacyadiisu hayrullaahi alla ma ah waa alla hayrkii wey macnaha kamaa yaquulu sida ay leeyihiin oo kale almuctasilatu waalkhawaariju watawaa'ifu iyo kooxo oo min ahli اlahwaa'i ka mida wayuhbituuna waxay sugaan ahlu sunnuhu anna lahu alle inuu u sugnaaday wajhan inuu weji u sugnaaday wa samcan maqal inuu u sugnaaday wa basaran iyo arag wa cilman ogaansho iyo cilmi wa qudratan iyo karitaan karaan wa quwatan iyo awood wa cizatan iyo qalabo iyo adkaansho wa kalaaman iyo hadal laa calaa maa yaquuluhu sida ay leeyihiin ma aha ahlu zayqi leexashada kuwa u ehelka ah ama leexashada kuwa u saaxiibka oo min almuctasilati iyo wahayrihim ah ma aha sida ay qolyaha jidka sunnada ka leexday ay qabaanoo muctasilada iyo kayrkood ay ka mid yihiin siday kuwaasu leeyihiin ma ahee allah tabaaraka wa tacaala sifaatkaasuu leeyahay ayib meeshaa waxaynu ka garanay muctasiladu ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa way diidan yihin dabcan waxaa ugu horreeyey nimanka la yidhahda jahmiyada shar oo dhan jahmiyuu ka yimid jahmiyuu ka yimid sifaadkaasi ama ha noqdeen sifaatka khabariga ah ama sifaatul afcaalka ha noqdeen ama sifaadka macaanida ha noqdeen sifaadka oo dhan muctasiladu waxba kama ogolaa kulli way wada diidaan ayib jahmiyadaas sidoo kale la mid ah oo iyaguna diidan waxay khilaafsan yihiin marka oy ka leexdeen ariiqii kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii selafkay gara mareen oo tilmaamaya inuu allah tabaaraka wa tacaala sifaad leeyahay sifaadkaasi kuwa khabarigaa ha noqdeen sidaan horey usoo tilmaanay sifatulwajhi buu hadda ka sheegay sifatulwajhi yacani waa sifaad uu rabbi weligii ku sifaysnaa weligiina uu ku sifaysnaan doono yacni waxa weeyaan ayaa la yidhaahdaa aanan lagu keeni karin yacni macnahooda aan ijtihaadiya lagu keeni karine sidaa aan soo sheegnay sifaadka noocaasaa la yidhaahdaa sifaatu alkhabariya sifaadka kaleetana waa sifaatu daat kuwan kale uu sheeg laftooda oo waa sifaat yani rabbi tabaaraka wa tacaala lam yakun muttasifan biha walaa yazaalu muttasifan biha walan yazaala muttasifan biha sifaatka noocaasoo kale waxaa la yidhahdaa sifaat daati ah sifaatu daat baa la yidhahdaa marka maqalka iyo aragga iyo cilmiga iyo qudrada iyo quwada iyo ciziga iyo kalaamka kulli saas waa allahuma sifatu lkalaam ayaa waxaa la yidhaahdaa waa sifatu daatin fii fi fi fii asliha aaxaaddeedana waxaa la yidhaahdaa waa sifatu ficlin yani ictibaar marka la fiiriyo waa sifatu daat lianna aslulkalaam marka la fiiriyo rabbi tabaaraka wa weligii kalaam wuu ku sifaysnaa weligiina wuu ku sifaysnaan doonaa yani waxa weeyaan waa ku sifaysnaa waana ku sifaysnaan doonaa dhankaa marka laga fiiriyo aslulkalaam marka la fiiriyo waa sifa daatada sifaata daatka ka mid a laakiin marka la fiiriyo dhanka kale oo sifada rabbi markuu hadli rabo waxay ku xidhan tahay kolba doonidiisa kolkoo doonuu hadlaa siduu doonuna u hadlaa soo ma dhankaa marka laga fiiriyana waxaa la yidhaahdaa waa sifatu ficlin lianna sifaatulficliga waxaa la yidhahdaa waa sifaadka ku xidhan doonidda rabbi mashiicadiisa ku xidhan kolkuu doonuu sameeyaa markuu doonana ma sameeyo sida sifada nusuulka oo kale markuu doonuu soo degaa sifada maalan istiwaa cala alcarshi oo kale markoo doonuu sameeyaa maalan eh, sifaatka eh, muxuu ah sifada majiya imaanshaha oo kale wahaakada sifada hadalkaoo kale marka axaaddeeda la fiiriya markuu doonuu hadlaa tawreed buu ku hadlay injiil buu ku hadlay qur'aankuu ku hadlay malaa'igtuu la hadlaa rabbi tabaaraka wa tacala rusushuu qaar toos ula hadlay marka yacni axaadda mid mid ahaan kalaamka marka la fiiriyo oo dhankaa laga fiiriyo waa sifatu ficlin oo doonidiisiiyo mashii'adiisay ku xidhantay asalka sifada marka la fiiriyana waa sifatu daat saas way macnaha ayib wayubituuna way sugaan ahlu sunnuhu ana lahu alle inuu u sugnaaday wajhan inuu u sugnaaday wa samcan iyo maqal wa basaran arag wa cilman iyo wa qudratan karitaan wa quwatan iyo awood wa cizatan iyo qalabo cizada waxaa la yidhaahdaa yaani waxa weeyaan layskuma taagi karo ah, yani cidina kama adkaan karto wax walba rabbi tabaaraka wa tacala waa ka adagay ayib wa kalaaman iyo hadal ah laa calaa maa yaquul waa kalaamantaa wuu soo celin doonaa allah hadalkiisa tabaaraka wa tacaala meel gooni uu kaga hadli doonaa inuu yahay uusan eh, sifatiisa uu yahay uusan makhluuq ahayn waana masalada soo socota laa calaa maa yaquuluhu sida ay leeyihiin ma aha arrintu ahlu zayqi leexashada kuwa ehelka u ah oo min almuctazilati iyo wakayrihima oo maxay leeyihiin waxa ay leeyihiin waa sugidda sifaadka waxaan ahayn oo inay la inkira taciilu sifaat waa jahmiyada iyo iyaguba tactiilkaas baa ka dhexeeya saasay macnaha ayib iyaga tactiilkooda iyo diidadooda iyo nafyigooda sifaatka ay diidayaan waa waa kulli waay waxba kama soo reebaan sifaadka dhan way diidan yihin laakiin waxaa iyaga ka farcama oo yacani isla dariiqoodaasi aan ka fogeyn nimanka la yidhaahdo yacani kullaabiyada iyo maaturidiyada iyo shaacirada iyo ayaga waxaa la yidhahdaa tactiilkoodu waa tactiil jusi ah ama bacdi ah yacani sifaatkii bay qaarna sugayaan qaarna ay diidayaan maxaad ku kala saarteen marka la yidhina wax mustanad sharci ah oo nas ah oo ahar ah oo hadda dhahaya intanna suga intanna diida ma jiro laakiin mustanadka ay u noqdeeni waa caqliga waxay yidhahdeen caqliga markaan ku fiirinnay oon ku miisaannay baa sifaadkan sugidooduna ayna ku tusaynin in haddii ilaahay loo sugo kama dhalanayo tamthiil iyo tashbiih kuwan haddii la sugana waxaa ka dhalanaya tamthiil iyo tashbiih labadooda markaad fiirsana farqi weynuma dhexay isla qaacidadii lafteeda tan ay mariyeen hadday marin lahayd way way u hagaagi lahayd saas maalan hadda yacni samciga iyo maqalka iyo cilmiga iyo qudro way sugayaan sifaatka way sugayaan xayaataday sugayaan sifaatkaa markay sugayaan waxaa imaanaysa sifaat la mida waxay leeyihiin kuwan sugidooda waxaa ka dhalanaysa ilaahay khalqigiisa inay isu ekaadaan saas daraaddeed tan ha la diido saas daraaddeed yaani waxay ka mid yihiin firaqa yacni caqligu oo inta badan u yahay marjica fii hadihi ama fii hadihi alabwaab yani macnaha ayib walaakin kamaa qaala sida uu yidhi weeye tabaaraka wa tacaala alla uu yidhi kamaa qaala sida uu yidhi weye alle tabaaraka korahaa ama khayrkiisu baday wa tacaala sarreeyey oo ah wayabqaa waxaa baaqi noqonaya wajhu rabbika rabbigaa wejigiisaa baaqi noqonaya kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika wax kastoo dhulka korkiisa jooga waa dhammaanaya rabbigaa wejigiisaa hadhaya marka aayaddu waxay sugtay sifatu lwajhi oo min sifaati daat oo sifo ilaahay u qalanta ah tabaaraka wa tacaala oo aan kayfiyadeeda iyo qaabkeeda la garanayn laakiin qaطcan aan hubno inaysan sifaadka makhluuqa u ekayn la midna ahayn sidaasaa lagu sugayaa wa qaala rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala anzalahu allaa soo dejiyey qur'aanka bicilmihi buu ku soo dejiyey bicilmihi sifatu lcilmi bay aayaddaasina sugaysa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cilmi leeyahay wax walba la socdo waxba ka qarsoonayn qad axaata bikulli shayin cilma ayb ayib sifatulcilmiga maynan inkirin allaahumma nimankii la dhihi jiray ghullaat lmuctazila niman xag jir ah oo fogaaday oo muctazilada bilowgeedii ama qadariyada bilowgoodii ah ayaa inkiri jiray oo waxay dhihi jireen anlaa qadara wa ana almra unfun bay dhihi jireen wax horay loo qadaray ma jiro wax ilaahay qoondeeyeyna ma jiro wax ilaahay horay u ogaadayna ma jiro wax horay loo qorayna ma jiro wax walbana markaa uu dhacahayo cusub yahay ilaahay xataa markaasuu ku cusub yahay bay dheheen ah, waa niman islaamnimo sheeganay tacaala allahu camaa yaquluuna culuwan kabiira waxay soo baxeen casrigii saxaabada aakhirkooday soo baxeen waa nimanka xadiidka fii saxiixi lmuslim bilowgiisa ku yimid ee cabdillahi bni cumar uu ka beri noqonayo basre ka soo baxay nimankaasay ahayen cabdullahi ibn cumar markii lasoo uu dhihi jiray iga gaadhsiiye inaan beri ka ah wax ilaahay ka aqbalayana uusan jirin ilaa ay qadarka rumeeyaan marka qullaatul waxaa la yidhahda qadariya oo way inqiraadeen way dhammaadeen yacni qadariyadan dambe oo ka dambeeyey ama muctaziladan dambe masaladaa iyada ah way ihbaatinaya way sugayeen cilmiga iyo kitaabada maqaadiirta iyo waxaan way ogolaayeen laakiin mas'alo dambe martabad dambey inkireen saas way macanaha ayib wa qaala alla wuxuu uhi anzalahu alla wuxuu soo dejiyey qur'aanka bicilmihi buu ku soo dejiyey wa qaala alla wuxuu uhi walaa yuxiituuna ma koobaan bishayin shay ma koobaan oo min cilmihi alla cilmigiisa ka mida ilaa bimaa shaaa wuxuu doono mooye intuu alla doono oo cilmigiisa ka mida unbuu addoommada u furaa intaa unbayna koobaan wax kalooy garan karaan ma jiro wa qaala alla wuxuu yidhi waa sifatulcilmi bay sugaysaa macnaha wa qaala alla wuxuu yidhi falilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcizatu halabadu jamiican dhammaanteed adkaanshaha dhammaanteed ilaahay baa iskale waa sifatu lciza ayib wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waasamaaa samadii banaynaahaa waan dhisnay biaydin baan ku dhisnay xoog baan ku dhisnay ah, biaydin aydintaasi gacmo ma ah mufasiriin badan say qabaan ay biquwatin baa laga wadaa biquwa asalkaa kala gedisan yaddu meeshay ka timid ishtiqaaqeeda iyo aydintu meeshay ka timid ishtiqaaqeedaa kala duwan meesha aslahaan kelimadu ka soo jeedo marka aydinta bimacnaa biquwatin bay ku fasirayaan waana tafsiirka ibnu kaiir caleyh raxmatullahi uu ka soo guurinayo cabdullahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo qataada iyo thawri iyo hayru waaxid in badanoo mufasiriinta ka mida ah waxay ku fasireen biaydin bimacnaa biquwa saas manaa ayib wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala awalam yaraw miyaynan arkayn aynan ogayn ana allaha alle khalaqahum na ana allaha alle alladii kaasoo khalaqahum abuuray huwa isagu ashaddu inuu yahay midka adayg badan minhum xaggooda quwatan xagga quwadda marka waa sifatu lquwa ayay ilaahay u sugaysaa tabaaraka wa tacala wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala ina allaha alle huwa isaga ayaa alrazaaqu midka irsaaqidda badan ah dulquwati oo quwaddii u saaxiibka ah quwadii almatiini ee adkayd quwad adag oo aan lahayn meel la ka dabacsanayn allah iska iskale tabaaraka wa tacaala marka yacani alrasaaq waa ismi waay ilaahay magacyadiisa waxaa ka mid a alrasaaq waxay xambaarsan tahay ama uu wataa magacaasi sifatu risqi a ah, irsaaqidda ilahay baa iskale ayib eh, kadalika dulquwa sifatu lquwa bay iyaduna xambaarsan tahay ilahay tabaaraka wa tacala waa midka qawigaa wey fa huwa alle tacaala korahay dul cilmi waay waa midka cilmiga wale cilmi buu saaxiib yahay ogaanshuhuu saaxiib yahay waalquwati quwadda midka u saaxiibkaa waay waalqudrati karitaanka midka u saaxiibkaa waay waasamci maqalka iyo waalbasari aragga iyo waalkalaami hadalka mid u saaxiiba intaba alla tabaaraka wa mid u saaxiibow kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi walitusnaca in lagu sameeyo darteed oo lagu sanceeyo calaa caynii ishayda lagugu sanceeyo yacni waxaa laga wadaa calaa caynii bimacnaa earaggayga aan ku arkayo iyo ilaalin aan ku ilaalinayo in lagugu sanceeyo lagugu sameeyo waa nebi muuse laga hadlaya ayib wa qaala wuxuu uhi wasnac sancee nuuxow alfulka doonta samee biacyuninaa waxaad ku sancaysaa aragga indhahanagu ku arkayaan iyo ilaalinta aan ku ilaalinayno ku samee wa waxyinaa iyo waxyinaga dartii ku samee baa leeyahy ayib yani ama musaaxabadiisa ba'du musaaxaba ka dhiga darta ayib walitusnaa calaa cayni waxay sugaysaa aayaddaasi iyo wasnaci lfulka biacyunina waxay sugaysaa sifatu lcayn ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu indha leeyahay saas macnaha inuu indha leeyahay calaa caynii waa mufrad waa il biacyuninaana waa indho waa jamac labadoodubana waxay imaanaysaa isma diidaysa saan horeyba uga soo hadalay waxaa laga wadaa sida xadiidkii muxuu ahaa dajaal qisadiisa ku imaan jiray ina rabbakum laysa biacwar rabbigiin tabaaraka watacaala ma ila'a dajaal waa ila'yahay laakiin rabbigiin ma ila'a xadiidkaa iyo keyrkiiba waxay ka qaateen a'immadu waana madhabka ahlusunna alla tabaaraka wa tacaala inay laba indhood leeyahay marka calaa cayni mufradkani ma diidayo sababtu waxa weeyaan waa mufrad la idaafeeyey mufradka haddii la idaafeeyana wuxuu ku tusaa hal wax ka badan jamac iyo wax badan buu faa'idaynaya cumuum iyo waxbuu keenaya wakadalika wasnaci lfulka biacyunina jamcinta la jamciyey iyaduna ma diidayso laanna saan horeyba usoo marnay ee luqadda carabiga ah ee xataa qur-aanku isticmaalay labada siiqo jamac waa loo isticmaalaa oo waa kaan soo sheegnay aayaddii qur-aanka ahayd ahayd faqad saqad quluubukumaa ayadoo laba qalbi ay tahay oo caaisho iyo xafso qalbigooda uu yahay baa haddana ilaahay jamciyey oo siiqo jamciga ah loo isticmaalay marka biacyuninaa iyo yacni calaa cayni ma diidayso indhaha rabbi tabaaraka wa tacaala inay laba yihiin sida xadiidku uu tilmaamay sidaasayna culimmadu ay ku jamcinayaan oo ay ku kulminayaan qolyaha ee inta badan waxaan jirin ku ilzaamiya madhabka sunnada ama culimmada sunnada ayaa waxay yidhaahdeen aayaddan walitusnaa calaa cayni waxay ka fahmeen macno khalada markaasaa waxay u deliishadeen in waxay u yaqaanaan ta'wiilku uu laga maarmaan yahay marar fara badan ta'wiilka waa waxa taxriifka loo yaqaano iyagu ta'wiil bay dhahaan si ta'wiilka taxriifka iyagu ta'wiilka ay u yaqaanaan ay qiil ugu helaan bay aayadahan oo kale marka keeneen waxay yidhaahdeen waad ku qasban tihiin inaad macnaha daahirkaa ka leexisaan oo maxay tahay walitusnaca calaa caynii daahirkeedu wuxuu ku tusayaa bay dhaheen ishayda korkeeda in lagugu sameeyo calaa cayni tajri biacyuninaana waxaa daahirkeedu kutusayaa bay dhaheen doontu inay isha ku ku socoto waxaasi waxa weeyaan yacni waa waa wa waa cajamka aan luqadda carabiga iyo asaaliibteeda garanaynin baa macnaha noocaasa fahmi ama macnaha noocaasa u qaadan wa ilaa usluubka carabiga kalaamka carabiga marka la fasirayo wuxuu tafsiirkiisiiyo fahamkiisu u baahan yahay inaad siyaaqa hadalku suu u socdo maxaa ka horreeya maxaa ka dambeeya jumladu say u taallaa halkaasaa macnaha daahirkaa laga qaataa laakiin kelimada keligeed lagama qaato kelimada keligeed lagama qaato haddii aad tidhahdo maalan eh, muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey luqadahoo dhan bay ku jirtaa luqadahoo dhan ayay ku jirtaa waan ku arkaa waa kula socdaa waa ku xifdinayaa marka loo isticmaalayo ayaa asaaliibta noocana la isticmaalaa kalaamkii carabiga ahaa marka kuma yimaado waxaana diidaya allah tabaaraka wa tacaala carshiguu ka sarreeya nebi nuuxna doontiisu dhulkay joogtaa say ku dhici kartaa marka inay noqoto daahirka hadalka fahamkiisa yani daahirka ah yani waxa weye tajri biacyunina say daahir ku noqon kartaa carshiguu alla ka sarreeyaa doontuna dhulkay joogtaa say daahir ku noqon kartaa inay isha ku socoto macquul ma aha laa lafdan walaa macnan ma laga fahmi karayo laakiin cajamiga aan asaaliibta luqada carabiga iyo isticmaalaadkeeda si fiican u garanaynin markaba waxaa uga soo baxaya muxuu ahaaye calaada iyo ba'dan iyo bu waxaan jirin ka fahmaya oo hadalkiibuu kelimo kelimo u kala fasiraya macanaa saxna maaha walitusnaa calaa caynii mufasiriinta qaar ka mida waxay ku fasireen markaad aragtaan waliba mufasiriinta salafka qaar ka mida waxay leeyihiin bimar'a minii bimar'a minii yani litusnaa calaa caynii bimar'a minii ama tajri biacyunina bimar'a mina isma diidayso a'immada sidaa ku fasirtay hadday sifatul sugayaan oo a'immadii sugaysa ay yihiin waa laasimu sifay ku fasireen laazimu sifana hadduuba sifada sugayo dhib male inuu ku fasiro laakiin hadduu sifada diidan yahay oo markaasi uu halkaa ku cararo waxay noqonaysaa markaa nooc taxriifay noqonaysaa bal horta sifatulcayn sug sifatulcayn waxaa ka laasimaya waxaa ka mid a xifdiga ilaalinta aragga yacni waxa weeya la socoshada ayaa ka laasimaya laakiin marka hore sifada sug wey macanaha sidaas weeyaan xataa yasmaca kalaam allah wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala xataa yasmaca ilaa uu maqlo kalaam allah ilahay hadalkiisa faajirhu xataa yasmaca kalaam allah yani gaalkii kuu yimaada wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadduu gaal kuu yimaado oo uu kaa rabo inaad nabadgeliso nabadgeliyo sii ilaa uu maqlo hadalka ilaahay xataa yasmaca kalaam allah macnaa waxa weeyaan gaaladii u imaanaysay nebiga sal lla lay slam qaar baa imaanaya waxay rabaan in la nabadgeliyo nabadgeliyo si qur-aanka ha dhegaysteen qur-aankii baa markaa laga cabiray xataa yasmaca kalaam allah ilaa hadalka ilaahay uu maqlo wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala wakallama allahu alla wuxuu la hadlay muusa muusuu la hadlay takliiman la hadlid labadaa aayadoodba waxay faa'iidaynayaan sifatu lkalaam oo sifo xaqiiqi ah oo alla leeyahay tabaaraka wa tacaala xataa yasmaca kalaam allah waxaa kaloo faa'iidaynayaan qur-aankan kariimka ee aynu haysanno inala yaallo inuu hadalka ilaah yahay saas maana xuruuftiisa iyo macaanidiisaba xuruufta meesha taalla xuruufta iyo macnuhuba waa hadal rabbi waana midka nabiga sal alay lay la yidhi gaaladu ha dhagaysteena jaanis usi ayib inuu rabbi tabaaraka wa tacaala hadlo oo hadal xaqiiqiya hadlana tanaa ku tusiyo wakallama allahu muusa takliiman alla wuxuu la hadlay muuse alle wuxuu la hadlay muusuu la hadlay takliimanta waxaa la yidhaahdaa waa masdar mu'akid ah, ah. yani masdar mu'akidoo wuxuu xoojinayaa dilaalada la yani waxa weeyaan jumlada ka horraysa ama ficilka dilaaladiisu inay xaqiiqi tahay oo wixii majaas ay dhihi jireen iyo wixii ixtimaalay geli karay buu saaraya macnaha saas macnaha yani waxaad dhahaysaa oo kale maalan jaaa muxammadun majii'an ah, maxamed baa yimid imaanshuu yimid maxaa laga wadaa waxaa meesha ka baxaya waraaqdiisii baa timid farriin baa ka timid waxaasoo dhan lagama wadee majii'antu isagii baa yimid waay ah, saas way macnaha qaama wuu istaagay qiyaaman waa istaag xaqiiqi ah waa masder mu'akida la yidhahda marka wa kallama allaahu allah la hadlay muusa buu la hadlay takliiman la hadlid xaqiiqi ah oon ahayn muxuu ahaayey aan war kale ahayn masaladu marka waxa weeye labada aayadoodba waxay faa'idaynayaan ilahay tabaaraka wa tacala inuu kalaam xaqiiqiya ku hadlo wa qaala rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa qawlunaa odhaahdayadu lishay-in shay aanu dhahnaay idaa goortii aradnaahu aanu doonno an naquula inaan dhahno weeye lahu isaga kun ahow fa yakuunu markaasuu ahaanay yaani shay markaanu doonno ahaysiintiisa waxaanuu ku leenahay uun ahaw markaasuu ahaanay marka kelimada kun ah waa hadal rabbi soo maha waa amar kelimadaasi rabbi ka soo fushay ayaa iyadaa lagu abuuraa makhluuqaadka iyo waxyaalaha dhacayo dhan ayadaas baa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku sameeya shay markuu rabo wakhtigiisii la gaadho rabbi tabaaraka watacaala ku talagalo doono kun baa la leeyahay markaasuu ahaanaya kuntu marka waa hadal rabbi hadalkiisaas baa marka ka dhalanaya makhluuqu ka dhalanaya makhluuqu ka dhalanaya yacani abuuran waa abuurmaya ahaw waa ahaanaya ha ahaanin ma ahaanayo kelimada kun a ah marka waa hadal rabbi waa kalaamkiisii wa hadday makhluuq ahaan lahayd maxaa dhalan lahaa makhluuqaadka makhluuq baa abuuray baa imaan lahayd soo ma makhluuqaadka waxay ku yimaadeen kelimada rabbi ee kun ah kelimaduna waa sifo rabbi soo saas ma oo waa hadalkiisii hadday la yidhaahdo kalaamka rabbi waa makhluuqe sifadiisa ma ah maxaa dhalanaya makhluuqaadkan makhluuq baa abuuray baa imaanaysa leanna kelimada kun ah buu rabbi tabaaraka wa tacaala ku ahaysiiyey marka waxay kutusaysaa in rabbi tabaaraka wa tacaala uu yahay aayaddaa hore inuu yani rabbi hadal leeyahay maanaa hadal xaqiiqiya inuu leeyahay aayaddaa wakallama allahu muusa takliiman jahmiyada iyo muctazilada iyo qolyaha ilaahay hadalkiisa inkiray qur-aanka qaybihiisa ee muxuu ahaayey hadalka rabbi ka hadlaya aayadahaas waxay isku dayeen wixii ay macnahooda leexin karaan inay leexiyaan saas daraaddeed aayaddan oo kale waxay damceen inay ka dhigaan wa kallama allaha muusaa takliima ah, wa kallama allaha oo waxaa hadlaya muuse inay ka dhigaan cidda lala hadlayana alla ka dhigaan laakiin taasi hadday u suuroobi lahayd tu kalean u a ah, id naadaahu rabbuhu a ah, marka meel laga mara ma leh inay ciyaaraan bay damceen waxoogaa oo muusaada yacani xarakadu ku qarsoon tahay iyo waxoogaa wax ka raaraadiyaan laakiin aayado sariixaa yimid alla tabaaraka watacaala oo meelay ka mari karaan ayna reer waxaa gaadhsiisay jahmi iyo raggiisu inay yidhaahdaan haddaan heli karno qur-aanka waan ka xoqi lahayn aayadaha qaarkood ah, aayadaha qaarkood waaba tiri lahaynba waa xoqi lahayn bay leeyiin sida macnaha aayaadkan iyo wixii la mida ah. macnaa adiga garoo inxiraafka iyo fikirka khaldan iyo falsafada iyo meel markay kula gaadho shaydaanku uu ku lunsado wixii xaqiiqad ahay saxda ah o dhan baa kula khaldamaya muqadimaad ayagu iska dhaadhacyan way marka marka kalaamka rabbi tabaaraka wa tacala waa kalaam xaqiiqiya waa sifo rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala bal rabbigeen tabaaraka wa tacaala sida alimaam muxuu ahaayey ninkii iska lahaa risaaladii muxuu aha assajsi uu kitaabkiisa ku keenay abunasr zajsi wuxuu ku keenay adilada yani kutusaya rabbi tabaaraka wa tacaala inuu hadlo wuxuu ka mid dhigay nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam reer bani israa'iil markay inxiraafeen oo ay dibigii caabudeen allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi awalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qawlan miyaynan arkaynin inuusan hadal u soo celin karin bimacnaa waxaan hadli karin oon hadal kari karin ilaah ma noqon karo soo ma waxaan hadli karin oon wax caddayn karin oo aan hadal lahayn oon sifadaa lahayn ilaah ma noqon karo seed ku caabudeen way marka waxaan kadaata laydiin sameeyeen hadalba idin jawaabi karinba meeshaa marka waxaa ka muuqata allaha xaqa ay khalqigu caabudaan waa hadlaa hadal xaqiiqiya buuna leeyahay macnaha ayib madhabkaasi waa madhabu saxaaba iyo madhabu salaf biaslihim wax aba yaraatee khilaafa cinda salaf masaladaa kuma jiro kalaamka rabbi tabaaraka wa inuu yahay sife xaqiiqiya inuu yahay waxaa kaleeto oo iyadana axaadiista nebigu cadday sal alay waslam rabbi kalaamkiisu inuu leeyahay xuruuf sawd la maqlayana leeyahay ah, xadiidka fi saxiix iyo hayrku yimid sawd la maqlayana waa leeyahay xuruufna waa leeyahay waa kalaam xaqiiqiya marka qur'aankan inoo yaallana kalaamka rabbi buu ka mid yahay tabaaraka wa tacaala wayaquuluuna waxay leeyihiin buu yidhi ahlu sunnuhu maa maa yaquuluhu waxa ay leeyihiin almuslimuuna muslimiintu biasrihim dhammaantood ah, ahlu sunnuhu waxay qabaan oo madhabkoodu yahay waxa ay muslimiintoo dhan wada qabaan oo ah maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha laa yakuun arrintaasay kulligood wada qabaan muslimiintuna waa wada qabaan oo ah maa shaa allahu wuxuu alla doono kaana waa ahaadaa oo waa dhacaa wamaa lam yasha wuxuusan dooninna laa yakuunu ma ahaado ma dhaco kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi wamaa tashaa'uuna ma doontaan ilaa an yashaaa allahu inuu alla doono mooye ma doonaysaan inuu alla doono mooye yacni dooniddiinnu waxay raacsan tahay ta alle doonidda alle marka la helo unbay tiinnu suuroobi kartaa haddaan ta alle la helin tiinnu ma socon karto wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah fiqradan wuxuu kaga hadlay sheekhu mas'alada la yidhaahdo mashii'ada ah, mashii'at ullah mashii'ada waxaa laga waxaa laga wadaa waa martabad ka mida maraatibta qadaaga iyo qadarka ilaahay tabaaraka watacaala marka hore waxyaalaha kownka ka dhacayo oo dhan kulligood wuu ogaaday cilmigiisa saabiqaa bay ku hormartay waa la waa la socday ogaanshaha kadib alla tabaaraka wa tacaala wuu qoray oo wax walba waa qoranya waa martabada labaad wax walba waa qoran qoranya qoritaanka waxaa ku xiga oo martabada xigta ay tahay alla wuu doonaa markuu damco inuu ahaysiiyo ama markuu doono inuusan ahaysiinin doonidiisaa ku dureersata shay kasta doonidiisuu ka soo fulaa markuu doono martabada xigtaay waxay noqonaysaa martabatu alkhalqi waaliijaad markaasuu shaygii ahaanayaa oo abuurmayaa oo uu bannaanka yaan usoo soo baxayaa maraatibta marka qadaag iyo qadarka in la rumeeyo u baahan waxaa ka mid ah shay ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa ka hoos baxsan ma jiro saas macnaha addoommaduna doonitaan bay leeyihiin sida madhab ahlusunna wya mashii'ay leeyihiin ikhtiyaar bay leeyihiin waxbay sameeyaan laakiin doonidooda waxay daba taallaa oy raacsan tahay ta rabbi rabbi wuxuu doonay oo isagu qadaray oo qorsheeyey unbay dooni karaan oo fulin karaan wuxuusan rabbi doonin tabaaraka wa tacaala kama dhici karo kownkiisa kama dhici karo madhab ahlusunna waljamaca waa sidaa wey macnaa mashii'adaasina waa mashiicada kawnigaa wey oo iraadada kawnigaa isku micnahi macnaha mashiicada mashii'ada kawniga ah khalqigoo dhan baa hoos yimaada waxaa soo hoosgelaya marka mashii'ada caamkaa khayrka sharka xumaanta wanaagga wax kasta oo dhacaya ilaahay tabaaraka wa tacaala mashiicadiisa kama baxsana doonidiisa kama baxsana waa doonidda kawniga laakiin doonidda sharciga ma aha mashiicada kawniga ah makhluuq oo dhan baa hoos yimaada ayib laakiin ma xagga rabbi marka loo fiiriyo tabaaraka wa tacala waxyaalaha innaga sharka inoo ah ama dararka ah asaga marka loo fiiriyo shar maaha rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu samaynayo iyo wuxuu doonayo iyo kulli maslaxad iyo khayr bay ku salaysantahay laakiin sharku wuxuu ku jiraa makhluuqaadka iyo mafcuulaadka rabbi bay ku jiraan yacni waxaa kala jira faacil iyo ficil iyo mafcuul baa kala jira saddexdaa haddaad kala fahamto wax badan baa kuu fududaanaya faacilku waa sameeyaha ficilkuna waa samaynta mafcuulkuna waa la sameeyaha soo ma ayib lilahi almathalu laclaa laakiin adiga maalan Eh, maraad tolaysaa kaba soo qaad maraad tolaysaa ama guri baad dhisaysaa adiga marada tolaya waxaa tahay tole soo ma guri baad dhisaysaa dhise had tahay dhise camalka aada haysa iyo shaqadaad haysana iyo ficilkaaguna waxaa la yidhaahdaa maxaa la dhahaa tolid baa la dhahaa ama dhisid shaqadii aada haysay waxa ka dhashay ee ka soo baxayna iyo midhuhuna muxuu noqday dhismo ama mare aad toshay yaa ka soo baxay soo ma marka sidaas waay faacilka iyo ficilka iyo mafcuulku waa kala bedelan yahi allah tabaaraka wa tacaala waa faacil isagaa waxaan sameeya tabaaraka wa tacaala isaga ahaan shar looma tiiriyo sharna kuma jiro ficilkiisa iyo samayntiisana shar looma tiiriyo sharna kuna jiro laakiin sharku xaggee ku jiraa sharku wuxuu ku jiraa mafcuulaadka makhluuqaadka uu sameeyey baa sharku ku jiraa soo ma halkaasaa marka shar ku jira waa macnaha aynu ka fahmayno yani waxa weeye xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam yaani eh, alkhayru biyadayka waasharu laysa ilayka saas maanaha yani khayr oo dhan gacantaadu ku jiraa sharkuna xaggaaga ma aha shar xagga rabbi ma aha tabaaraka wa tacaala wa annaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada mu'miniintii jinka markay hadlahayeen ma ogin bay dheheen dhulka ma shar baa lala rabaa mise rabbigood dhulka dadka ku nool iyo khalqiga ma shar baa lala rabaa mise rabbigood khayr iyo wanaag buu la rabaa shar baa lala rabaa markay lahaayeen allamayna u tiirinin maxay dheheen laa nadri asharun uriida majhuul bay ka dhigeen am araada rabbu am araada bihim rabbuhumna allay u tiiriyeen wixii rashad iyo khayra allay u tiiriyeen wixii shar-ana waxay ka dhigeen faacil la'aan bay dhigeen soo ma marka macnaheedu ta'adub keliya mah sida saxiix ehe eh. allah tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkao dhan mashii'adiisay hoos tagaan laakiin afcaashiisa wax shara kuma jiro daatadiisana wax shara kuma jiro sifaadkiisana wax shara kuma jiro laakiin mafcuulaadkiisa uu abuuray iyo makhluuqaadka sharku ku jira macnaha sidaas macnaha wayaquuluuna waxay leeyihiin maa yaquuluhu lmuslimuun mas'alada ayaa khilaafsan marka ilaahay mashii'adiisa inuu wax kasta hoos yimaado yaa khilaafsan waxaa khilaafsan qadariyada qadariyada baa waxay sugeen oo addoommada u sugeen mashii'a iyo doonitaanta ilaahay ka madax bannaan iyo samayn iyo abuurta ilaahay ka madax bannaan waana meesha lagaga magacaabay majuusu hadihi اlumma saan hor usoo tilmaanay majuusu hadihi maxaa loo yidhi liannahum yuhbituuna lilcabdi mashii'atan wa afcaala mustaqila can mashii'ati illahi tabaaraka wa tacala wa khalqi ah, addoommada waxay u sugayaan doonitaan iyo samayn ilaahay tiisa ka madax bannaan sidaasay marka u noqdeen ummaddan majuusteedii leanna majuustu maxay sugtaa majuustu laba ilaah bay sugaan soo ma mid waxay yidhaahdaan wuxuu abuuraa khayrka iyo iftiinka midna wuxuu abuuraa sharka iyo mugdiga labadaa ilaah bay sugeen qoladuna laba ilaah bay sugeenoo alla addoommada abuura iyo addoommadoo ficilkooda abuura soo ma laba ilaah bay sugeen mashii'a rabbi iyo mashii'a ka madax oo addoommadu ay leeyihiin sidaasay marka ku khaldameen masaladaasi marka waa masalo qoladaa qadariyada iyo muctasilada iyo ay macnaha ku qaldameen waana faahfaahin siyaadaana wuu soo wadaa oo maslada ku saabsan macnaha wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu maa yaquuluhu waxa ay leeyihiin almuslimuuna muslimiintu biasrihim dhammaantood muxuu leeyahy biasrihim muslimiinta wixii uun firqadahan lumay ay caqiidadooda fasaadiyeen mooye muslimiinta caadigae cala alfitra ah masaladaasi way ka dhaadhacsantah waa diin waay habraha aan cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxba akhrisanin oo sidii ilaahay ku abuuray ku nool waxay ku leeyihiin maa shaa allahu kaana waman lam yasha laa yakuun soo ma waxaan ilaahay doonin dhulka kama dhacayo soo caqiidaة اlcajaa'is ma waa caqiidatu alcajaa'is waana caqiidada macnaha waxa weye fitrada ah qur'aanka iyo sunadii ijmacu ku dureersaday duraarsaday laakiin ragga falsafadu wareerisay oo cilmulkalaamku wareeriyey ayay baashu meeshaa la gashay imtixaanka way la gatay maana kama qaala tacaala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu laa sabiila jid ma jiro jid ma ahaani liaxadin cidna uma ahaan an yakhruja inuu baxo can kalaami illaahi can cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa inuu ka baxo cid jid u haysata cilmiga ilaahay iyo ogaanshihiisa uu kaga baxo ma jiro walaa an yaqliba cid jid u haysata ma jirto an yaqliba inuu adkaado ficluhu samayntiis iyo wa iraadatuhu doonidiisu inay ka adkaato mashii'at allaahi ilaahay doonidiisa cid jid u haysata ma jirto walaa an yubadila inuu bedelo cid jid u haysata ma jirto cilma allaahi ilaahay cilmigiisa inuu bedelo ilaahay ogaanshihiisa iyo siduu wax u ogyahay cid bedeli kartana ma jirto maxaa yeele fa innahu alle alcaalimu wey mid midka wax walba og laa yajhalu waxba ma moogaado waxba jaahil kama noqo walaa yashu allah tabaaraka watacaala ma halmaamo mana moogaado walqaadiru weeye midka kara wax walba oo laa yuqlabu aan laga adkaanin yacani wuxuu ka wadaa cid heli karta jid ama qaab ay ilaahay cilmigiisa kaga hoos baxdo ma jiro ogaanshaha rabbi iyo la socodkiisa iyo ka warqabkiisa cid ka dhuuman karta ma jirto cid ka hoos bixi karta ma jirto jid aad arrintaa u mari kartana maba jiraba muxuu tilmaamayaa marka sacatu cilmi illaahi buu tilmaamayaa ilaahay cilmigiisa iyo siduu u guda ballaadhan yahay makhluuqaadkao dhan u ixaateeyey qad axaata bikulli shayin cilman waay yaa ka hoos bixi kara way marka yacni waxa weeye shay kasta ha yaraado ha weynaado dare ha la ekaado ha ka yaraado rabbi tabaaraka watacala waa ogya lagama bixi karo wakadalika alla yaani ma jirto cid ficilkiisa samaynta uu wax samaynayo iyo doonitaankiisu ilaahay mashiicadiisa ka qaalib noqon kara ma jiro masalan alla tabaaraka watacaala waxbuu rabaa adiguna sibaad rabtaa ma taadaa soconaysa mise ta alle ya ta allaa soconaysa soo ma taadu yaani waxa weeye tabarteeda meesheeda unbay ku ekaanay ma soconayso makhluuqu intuu dooni ha la makhluuqaadka kuwa ugu waaweyn kulligood hadday isu tagaanoo shay doonaan allana shay kala doono inay wax sameeyaan rabaan allana uusan rabin ma soconayso marnaba ficilkooda iyo doonidoodu mashiicada rabbi kama qaalib noqon karto muxuu daba socdaayuu radinayaa wuxuu radinayaa weli qadariyadiiyo muctasiladii buu radinayaa leanna markay yidhaahdeen addoonku doonitaan madax bannaan buu leeyahay oo yacni ficil madax bannaan buu leeyahay sidaa markay u sugeen waxaa ka dhalanaysa addoonku inuu dooni karo wuxuusan alla rabin soo ma oo samayn karo wuxuusan alla rabin oo wuxuu alla rabay uu ka qaalib noqon karo taasaa ka dhalan soo ma tii buu marka di sii daba socda uu leeyahay ma jirto waxaasi wuxuu cid u suuroobi karo macnaha cilmiga ilaahay wax bedeli karana ma jiro maxaa yeele allah tabaaraka wa tacala cilmigiisa waxaa la bedeli karaa oo wax lagu bedeli karaa cidda ay waxyaabaha qaarkood ka qarsoomi karaan ama marmarka qaarkood wax halmaami kara ama ay yacni moogi ku dhici karto intaasoo dhan ma jirto ama ma ahee tabaryari tabar yacani tabaryari ku dhici karto laga xoog badan karo intaa midna ma jirto marka allah tabaaraka wa tacaala yacani sifaadkaa iyo jawaanibtaasoo dhan waa kaamil naqsi iyo khalal ma galo wayaquuluuna waxay leeyihiin laa sabiila jid ma jiro liaxadin laa sabiila jid liaxadin cidna uma ahaanin an yakhruja inuu baxo can cilmi illaahi uu ka baxo yaa yidhi cilmiga ilahi waa laga bixi karaa ghullaatu lqadariya soo maynaan soo sheegay qoladii hadda lahayd yaani anlaa qadara wa ana almra unfun qoladaan hadda soo sheegnay yani waxa weeyaan culimmada salafkuna waxay isku waafaqeen inay gaalo ahaayeen nimanka iyaga ah ee ilaahay cilmigiisa inkiri jiray inay kafara yihiin ayay ijmaac ku ahaayeen salafku ridwan ullahi walaa an yaqliba cid jid u haysata ma jirto an yaqliba inuu ka adkaado oo uu ka qaalib noqdo ficluhu falkiis samayntiisu wa iraadatuhu iyo doonidiisu mashii'at allahi ilaahay doonidiisa inay ka adkaato ka qaalib noqoto cid jid u haysata ma jirto walaa an yubadila inuu bedelo cilma allahi ilaahay cilmigiisa inuu bedelana cidina jid uma haysato ilahay cilmigiisa cidina ma bedeli karto maxaa yeele fainahu alle alcaalimu wey laa yajhalu ma jaahil noqdo shay kama jaahil noqdo ma moogaado walaa yasfu mana halmaano ma ismoodsiiyo waalqaadiru weeye midka kara shay kasta oo laa yuqlabu lagama adkaado lagama qaalib noqdo sina loogama qaalib noqon karo rabbi tabaaraka wa tacala wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu alqur'aanu qur'aankii kalaamullaahi waa hadalka ilaahay hayru makhluuqin lama abuurin waa midaan la abuurin wainahu isagu qur'aankii kayfamaa tasarafa si kastoo uu u gadgadoomo oo isu rogrogaba biqiraa'ati alqaari'i uu isku rogrogo ama ku gadgadoomo ka akhrinaya akhrintiisa lahu isaga akhrinaya wa bilafdihi qaariga hadalkiisa iyo lafdigiisa uu ku gadgadoomo wamaxfuudan xaal uu yahay mid la xifdiyey qur'aanku fi suduuri laabaha lagu xifdiyey matluwan xaal uu yahay mid la akhriyey bilalsuni carabadana lagu ahriyay carabyada maktuuban xaal uu yahay mid la qoray filmasaaxifi waraaqaha dhexdooda lagu qoray xaal uu yahay intaasoo dhan isagoo ah hayru makhluuqin way waa midaan la abuurin ayib masaladaasi waa masaladii caanka ahayd oo dhex martay bayna aljahmiya waalmuctasila min jiha wa bayna ahli الsunna min jihati ukhra khilaafkeeduna aada u caan u baxay oo ahayd ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aankiisani muxuu yahay soo maynaan soo marin kalaamka ilaahay waa sifatiisa makhluuqna maaha qur'aanku waa kalaamkii rabbi marka saa haddaan nidha maxaa ka dhalnay marka qur'aanku inuusan makhluuq ahayn ee sifo ilaahay uu yahay bixuruufihi wa macaaniihi inuu hadalkii ilaahay yahay madhabka ahlusunna ee qur-aanku tilmaamay axaadiistu martay salafkii iyo saxaabadii a'immadii ay mareen waa madhabkaas nimankaa jahmiyada iyo muctasiladaa yimid markaasaa waxay la yimaadeen bidca la yidhaahdo ee qur-aanku waa makhluuq waana bidaca dib ka yimid bay ahay waxyaalaha khuraafaadka ee dib ka soo kordhay bay ahay saas daraaddeed ma helaysid saxaabada iyo taabiciintii toona kelimada ah qur-aanku waa makhluuq iyo makhluuq ma aha midna mayna ka hadlin maba aynan cabirinba leanna agtooda waxaa musallam ahaa oon shaki ku jirin oo iska caddaa qur-aanku inuu hadal ilaahay saxaabada marka xilligoodii masaladani maba soo bixin lama soo qaadin taabiciinta lama soo qaadin xilli dambay nimankani keeneen oo ay keeneen qur-aanku waa makhluuq markaasay a'imadii sunnadu mas'alada marka dharka u gaabsadeenoo inay khuraafadaa marka radiyaan oo meel kaga soo hadhaan ayay markaas galeen markaasay kutub ka alifeen markaasay soo baxday kelimada caanka ah ee dhahaysa yacni a'immada sunnadu ay yidhaahdeen alqur'aanu kalaamu ullaahi hayru makhluuq kalaamku waa hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha waa sifo rabbi tabaaraka wa tacala qolyahaasay ku radinayeen wayna ku qasbanaadeenoo walow saxaabadii iyo taabiciinti iyo kelimada ayna isticmaalin haddana duruuftaa keentay maadaama ahlulbidacii ay keeneen oo yidhaahdeen waa makhluuq waa in la yidhahdo makhluuq ma ah soo ma marka yani dantaa kaliftay markaas isticmaalkeeda saas weyaan ayib markii dambe muctaziladu waa kuwii ku guulaystay inay madaxdii muslimiinta ku qanciyaan fikirkooda ma'muun iyo a'immadii maxaanu ahaay nimankii khulafadii bani banilcabaas qaar ka mid a yay ku qanciyeen fikirkan ah qur-aanku waa makhluuq ninkii la dhihi jiray muxuha ibn abi daawuudki iyo nimankii muctasilada ru'uustooda ahaa qudaad bay u noqdeen dawladdii bay ka mid noqdeen dawladdii bay dhex galeen khulafadii iyo madaxdiiba waxay ku qanciyeen in qur-aanku uu makhluuq yahay intaa keliya mayna ku gaabsanina waxay yidhaahdeen madhabkaa nin kastoo ka soo horjeedo culimmada muslimiinta ka mida waa in loo yeedhoo la imtixaano ninkii qiri waayo qur-aanku inuu makhluuq yahayna waa in qoorta loo caseeyo ama xabsi la geliyoo la jeedlo la karbaasho fikirkii buu qaatay marka ma'muun iyo nimankii madaxda a qaateen markaasa a'immadii muslimiinta waxaa loogu lagu bilaabay imtixaan nin in loogu yeedho nin kastoo caanoo la yaqaanay in lasoo qabto la hor keeno maxkamadda la keeno la yidhahdo maxaad ka qabtaa qur aan hadduu yidhaahdo waa makhluuqna la sii daayo hadduu yidhaahdo makhluuq ma ahana qaar la laayo iyo qaar xabsiga la dhigo waa fitnada marka caanka ku ah waxaa loo yaqaanaa fitnatu khalqi lqur'aan baa la yidhahdaa ah, fitnadaasi rag fara badan baa ku galo oo a'immada sunnada ka mid oo lagu laahiyey qaarna xabsi bay ku galeen waxaana ka mid ahaa qaar badan oo a'immada sunnada ka midana way iska xeeladaysteen oo dee markay seeftu taagan tahay oo xaaladdu culus tahay yacni rukaska shareecadu ogoshahay baa waxaa ka mid a ah, bishuruutihi inaad iska xeeladaysan karto ragga qaarkood xoogaa seeftay ka yaragabadeen oo iska xeeladaysteen ragna wayse soo taageenoo dee waxay yidhahdeen maanta haddii la xeeladaysto soo sunnadii dhiman mayso oo bidcadu daahiri mayso oo diintii badelmi mayso ha la islaayo saasaa qaar lagu laayay waa fidnada marka uu caanka ku yahay alimaamu axmed caleyh raxmatullah mowqifkiisa uu kula baxay imaamu ahli sunna imaamu ahli sunna wuu istaagay kadibna waa la xidhay waa la jeedlay waa la karbaashay dhib aan yarayn baa loo geystay taqriiban waxaan u malaya afar mise saddex khaliif ayaa isaga dambeeyey isagoo xabsiga ku jira oo xukunka isu beddelay markii dambe ayaa waxaa yimid yacni nin fikirkii beddelay oo qaatay muxuu ahay madhabkii ahlusunnaha dib ugu soo noqday markaasaa xabsiga laga soo saaray isagoo dhibaato badan loo geystay macnaha imaam ahlusunna meeshaasuu yacni kula baxay isagii aimo kaleetaba raggii hawshaa isu taagay bay ahaayeen marka masaladu masale dhib badan oo fooda laysla galay oo laysku rafaadiyey oo kutub laga qoray oo laga niqaashay oo halkaa martay bay ahay masalada marka lqur-aan madhab ahlusunna waljamaaca marka waa sidanoo qur-aanku waa kalaam ilaahay makhluuqna maaha warku waa intaa warku waa intaa halkan uu marka kalaamka intiisa kale hadalka intiisa kale wuxuu doonayaa inuu kala saaro qur-aanka akhrinta aada akhrinayso laabta uu ku jiro carabka lagu akhrinayo misxafka iyo waraaqda markuu ku qoran yahay qur-aankii intaasba markuu yaallo isaga lafahaantiisu waa kalaam rabbi waana sifo rabbi makhluuqna maaha laakiin waxan kale baa makhluuqaada mas'aladaasina waa mas'alo ay aad u galeen ugana hadleen a'immadu sunnadu oo waxaa laga maarmi waayey in la kala caddeeyo shubahaadka ay jahmiyada iyo muctasiladu dadka ku khaldayaan in si fiican loo dhex galo oo la kala dhigdhigo oo la kala qaado maxaa makhluuqa maxaanse makhluuq ahayn akhrinta qur-aanka markaad akhrinayso marka akhrintu iyo sawdka iyo carabka dhaqdhaqaaqaya iyo sawdka baxaya waa makhluuq adaa iska leh soo ma addoonkii baa iska leh laakiin xuruufta uu ku sawdaynayo iyo waxa uu akhrinayo waa qur-aankii waana sifo rabbiyo waa kalaamkiisii soo ma laabta markuu ku jiro laabta adaa iska leh qalbiga cadkan meesha yaalla waa makhluuq laakiin laabta waxa ku jiray xifdisan tahay muxuu yahay yaa waa qur-aankii waa kalaam rabbi waay markuu misxafka ku qoran yahay khadda meesha taalla khadka qalinka qoray gacanta qortay kulli waa makhluuq laakiin shaygan la qoray ee meesha ku qorani muxuu yahay soo intaaba kama gedisna intaaba waa ka gedisna waa kalaamkii rabbi waay waa qur'aanki waana makhluuq ma aha makhluuq ma ahe waa kalaam rabbi tabaaraka wa tacala saasay marka u kala qaadayaan mas'aladaa waxaa galay a'immada sunnada qaar ka mid a galay qaarna waxay qabeen in laga gaabsado oo imaam axmed cali raxmatullahi baa ka mid ahaa a'immadii qabtay in laga gaabsado wuxuu dhihi jiray man qaala lafdii biاlqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun ninkii yidhaahda lafdinta aan qur'aanka ku lafdinayo waa makhluuq waa jahmi kooxdaasi daaladaa buu ka tirsanya macnaha wuxuu ka wadaa jahmiyadaa waxay niman lafdiye la yidhahdaa jiray lafdiyada waxaa la yidhahdaa waa niman qur'aanku waa makhluuq bay dhihi kari waayeen sidaa jahmiyadoo kaleetana geesinimada way iska waayeen markaasay waxoogaa waxay bilaabeen inay si xeeladaysan oo farsamaysan ay qur'aankii ku yidhaahdaan waa makhluuq markaase waxay la yimaadeen bidca la yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq lafdintu waa ku hadlidda waa akhrinta akhrinta aan qur-aanka akhrinayo waa makhluuq kelimadaasi marka waa kelimo laba macno ixtimaali karta macno saxana way ixtimaali kartaa macno khaladna way way qaadan kartaa maadaama laba macno oo mid xun iyo mid fiicanba ay qaadan karto in sideedaba layska daayo oon lagu hadlin oon la isticmaalin baa madhabka imaam axmed iyo kayrkii ah oo labada macnayd ixtimaali karto muxuu yahay lafdii bilqur'aani hadday macnuhu yahay lafdii talafudii tilaawatii qiraa'atii akhrintayda aan anugu akhrinayo oo master laga wado markaasi ficilkaagii weeye waa makhluuq soo ma lafdii haddii laga wado almalfuudu bihi ka aan ku hadlayo ka aan akhrinayo haddii laga wadana markaa muxuu noqonayaa a lafdigii makhluuq macnuhu sax ma noqonaya markaa leanna lafdii kaan ku hadlayo qur'aankii baa makhluuq noqonaya marka bimacna almasderna wuu noqon karaa bimacna almalfuudu bihina wuu noqon karaa bimacna tilaawu noqon karaa bimacna almatluwu bihina wuu noqon karaa alqiraa'u noqon karaa almaqru' buu noqon karaa maadaama ixtimaalkaasi geli karoo macno xun iyo macno fiican ay soo geli karto in la isticmaalabaa qalad totalba haba laga baxaba kelimada iyada laakiin masalada waxaa galay oo si fiican u galay oo muxuu ahaayey aimada qaarkood baa sidaa qabayo in laga gaabsado in laga gaabsado imaam axmed iyo abu xaatim araazi iyo moxamed ibnu daawuud almasiisi iyo tawaa'if min ahli sunna baa sidaa qabay laakiin rag baa masaladaasi si ka gedisan galayoo masalada si fiican u dhex galay oo waxaa ka mid ah eh, sheikhulislaam waxaan dhihi lahaa eh, alimaamu albukhaari caleyh ullah moxamed ibnu nasrin marwasi a'imada qaarkood baa masalada galay oo tafsiiliyey oo wixii addoommada ficilkoodana ku sheegay inuu makhluuq yahay wixii kale ee qur'aanka ah ee ka baxsanna ku sheegay inuusan makhluuq ahayn tafsiilkaas waa madhabka bukhaari moxamed ibnu nasrin marwasi waana madhabka imaamu tam ibnu taymiya iyo ibnulqayimi ay rajaxayaan waana sax wey saas way maanaa oo waxay leeyihiin sidaa in loo tafsiiliyaa sax sidaa in loo tafsiiliyaa sax madhabka isagaa waa madhabka imaam alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah uu ku taqriiriyey kitaabu tawxiid oo ka mida saxiixiisa saxiixiisa kitaabka u dambeeya kitaabu tawxiid abwaabta in badan oo ka mida mas'alada uu kaga hadlayo waa masalada wey manaa inuu kala saaro waxa makhluuqa ah iyo waxaan makhluuqa ahayn masaladaana bilmunaasaba waxaan baraarujin lahaa marka aad ka akhrinayso kitaabu tawxiid oo saxiixa saxiixulbukhaariga kitaabu tawxiid kitaabka ugu dambeeya way yani waxa weeyaan saxiixulbukhaariga haddaad ka daalacato fatxulbaariga ama cayniga haddaad ka aalacato ama xataa shuraaxda kale maqsuudka bukhaari inaadan helin bay u badantah maxaa yeele sharaxa ibnu xajar marar fara badan dhankaa uma khidmaynayo laakiin markaad ku sharaxdo ood ula noqoto kitaabkiisa kaleete la yidhaahdo khalqu afcaali alcibaad khalqu afcaali alcibaad iyo kitaabu tawxiidka markaad isla raadsato ayaa waxaa kuu soo baxaya maqsuudka alimaamu albuhaari caleyh raxmat ullah fii mucdami abwaab kitaabi tawxiid waana sida uu sameeyey eh, sheekhnaga ama sheekhunaa sheekh cabdalla alghunaymaan caleyh raxmat ullah kitaabkiisa yani waxa weeyaan uu ku sharxay kitaabu tawxiidka buhaari buu ku sharxay yani kitab laba mujallad ah oo aad u qiimo badan ayuu ku sharxay marka abwaabta mucdamkooda iyo taraajumta wuxuu ula qastayaa baabkana in la kala saaro lafdiga iyo malfuudka yani tilaawada iyo matruwiga qiraa'ada iyo laabta maxaa ku jira iyo laabtu maxay tahay yani makhluuqaadka ficilkooda khalqiga ficilkiisa iyo qur-aanka inuu kala fasliyo masaladaa iyadaa wey macnaha masaladaana waxaa ta'yiidiyo iyaguna aad u galay ibnu taymiya iyo ibnuulqayim iyaguna saasay u kala qaadeen macnuhu sidaa wey marka sheekhu marka kelimaadkan hadda uu meesha ku qoray ujeeddaduu ka taa wey macnaha si ayna isaga kaa khaldamin markaad qur-aanka akhrinayso akhri ka adaa iskale sawdka adaa iskale carabka adaa iskale afka adaa iska leh ficilka ay samaynayaan adaa iska leh laakiin waxay akhrinayaan xuruufta iyo macaanida ay ahrinayaani waa kalaamkii rabbi waana qur-aankii misxafkan qoran waraaquhu waa makhluuq khadu waa makhluuq qalinkii qoray waa makhluuq gacanta qortay waa makhluuq laakiin shayga la qoray a waa kalaamkii rabbi bixuruufihi wa macaaniihi waa kalaamkii rabbi makhluuqna maaha laabta markuu ku jiro sidoo kale wahaakada macnaha way macnaha ha isbedbedelo asaaliibta loo isticmaalayo laakiin shayga la akhrinayo la qorayo waa kalaamkii rabbi tabaaraka wa tacaala wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi waa hadalkii rabbi hayru makhluuqin waa midaan la abuurin wey wainahu qur'aanku kayfa maa tasarafa si kastoo uu u gadgadoomo oo isu badbedelo biqiraa'ati alqaari uu ku gadgadoomo kan akhrinaya akhrintiisa uu ku gadgadoomo ama uu ku gadgadoomo biqiraa'ati alqaari'i ka akhrinaya qiraa'adiisana uu ku tasarufo lahu isaga akhrinaya wa bilafdihi hadlidda uu ku hadlayo darteedna uu ku tasarufo badbedelka iyo isgedgedinta qaariga akhrintiisa iyo ku hadliddiisa uu isku badbedelayo wa maxfuudan xaal uu yahay fi suduuri laabaha mid lagu xifdiyey uu yahay matluwan xaaluu yahay mid la akhrinayo bilalsuni carabada lagu akhrinayo maktuuban xaaluu yahay mid la qoray fi lmasaaxifi waraaqaha lagu qoray intaasoo dhan isbadbedelkaasi hayru makhluuqin weeye kalaamkii qur'aankii intaasoo dhan si kasta ha isu bedelo qoraal ha isku bedelo akhrin ha isku bedelo laabta ha ku jiro waa qur'aankii waa kalaamka rabbi tabarak hayru makhluuqin wey waman qaala ruuxii yidhaahda bikhalqi lafdi lafdinta ama ku hadlidda bilqur'aani qur'aanka lagu hadlaayay waa makhluuq ruuxuu yidhaah yuriidu isagoo ula jeeda bihi isaga alqur'aana qur'aankana ula jeeda faqad qaala wuxuu yidhi kaasi bikhalqi alqur'aani qur'aanku aanku inuu makhluuq yahay buu yidhi masaladaasi waa masaladaan tilmaanayo lafdii bilqur'aani waa makhluuq haddaad tidhaahdana macno xun bay ku tusi hayru makhluuq haddaad tidhaahdana macno xun bay ku tusay leanna haddaad tidhaahdo lafdii bilqur'aan akhrintayda maxaad ula jeedaa ficilka aan samaynayo haddaad ka waddo ee ficilka aan samaynaya haddaad ka wado sax markaa waa makhluuq haddaad tidhaahdo lafdii oo markaa aada ula jeedo qur'aankii ula jeedana markaa makhluuq wey haddaad tidhaahdo qur'aankii waa makhluuq baad qabtaa macnaha fahno kelimadana waxay tahay kelimo laba macno xambaari karta laba macno hadday xambaari kartana hal jawaaba ama hal khabara ma qaadan karto ah, akhrintaydu waa makhluuq maxaad ula jeedaa akhrinta waxaa dhici karta inaad ka waddo ficilkaaga samaynta adugu aad wax samaynayso waxaa kaloo dhici karta oo laga fahmi karaa waxaad akhrinayso soo laba macnoba ma qaadan karto labada macnoba hadday qaadan karto kala fasliyoo kala saar haddaad ula jeedo qur'aankii makhluuq wey markaa ma dhihi karta oo wixii aad akhrinaysa ula jeedo haddaad ficilkaagiiyo samayntaada ula jeedana marka waa makhluuq kelimadu maadaama laba macno marka ay qaadan karto waa makhluuqna ma dhihi kartid makhluuq ma ahana ma dhihi kartid waa inaad tafsiil geliso a yacani waxa weeyaan ruuxuu yidhaahda man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa jahmi waman qaala lafdii bilqur'aani hayru makhluuqin fahuwa mubtadic xageed u baxsani marka waa inaad tafsiilisoo tidhaahdo marka e, aniga akhrintayda carabkayga sawtkayga ficilkaan samaynayo haddaan ula jeedana waa makhluuq haddaad ula jeedo kaad akrinaysana makhluuq maa sidaa tafsiilkaasaa la gelila marka saas daraaddeed muxuu ina yidhi yuriidu bihi alqur'aan halkaa way dabagelisku marka baytulqasiidku wakaa yuriidu bihi alqur'aana hadduu yidhaahdo man qaala ruuxuu yidhaahda bikhalqi lafdi lafdiga inuu makhluuq yahay bilqur'aani qur'aanka lagu lafdiyo yuriidu isagoo ula jeeda bihi lafdiga alqur'aana ula jeeda oo markaa uu qur'aanka ka wado faqad qaala wuxuu yidhi kaasi oo uu qabaa oo uu ku tegay bikhalqi lqur'aan qur inuu makhluuq yahay markaa qabaa way macanaha haddiise uu ula jeedo man qaala bikhalqi allafdi bilqur'aani yuriidu bihi yuriidu bihi ficlahu dhe markaa soo ma yuriidu bihi ficlahu markaa waa saxiix marka waa saxiix yaani hadduu isaga ficilkiisa ula jeedo sax waa makhluuq hadduu qur-aanka ula jeedo sax ma aho makhluuq maaha sidaas way maanaha sidaas daraaddeed baa imaam axmed caleyh raxmat uu ilaaqa kelimadoo dhanba uga fogaaday oo in nafyan walaa ibaat ayr walaa makhluuq walaa hayru makhluuq lanna kelimaadka noocaas ixtimaalku ku jiro madhabku salafku wuxuu ahaan jiray inaan la isticmaalinba haddaad ka maari mooydo inaad isticmaashana tafsiili oo muxuu ahay intaad guda gasho macnaha saxda iyo macnaha khaladkaa kala saar haddaad ka maari mooydo haddii kaleetana kaba tagba maxaaba kuu geeyay macnaha qolaa ku hoos dhuumanayso lafdiyo la yidhahdo jahmiyada ka mid eh kaba baxba iyadoo dhanba macnaha saas maana hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslem